su-aalo idinkaa ka jawaabay ruuxii garanaya fartuu taagayaa kadibna waa ka jawaabaya su-aasha koowaadi waxay leedahay udkur maraatib alqadaa'i waalqadar waxaad sheegtaa qadaha iyo qadarka maraatibtiisa waa imisa kadibna sheeg aye sharife arbaca aha alcilmu aha martabada labaadna waa kitaabada aye martabada saddexaadna waa mashiicada iyo doonitaanka aha ta afraadna waa abuurista iyo ahaysiinta ayib su-aasha ku xigta waxa weeye fii ayi hadihi almaraatib ikhtulifa fiiha maraatibtaas intee laysku khilaafay inteesa laysku waafaqay haye cilmiga iyo iyo kitaabada waa laysku waafaqsanya mashii'ada iyo khalqiga ayaa laysu khilaafay khilaaf horeo waxaa jira aynu nidhi isagu inqiraad baa ku dhacay oo isaga labadaa hore xataa ka doodahay kaasi waxaynu nidhi hadda muctabar yacni waxa weeye lama sheego taqriiban kaasi warkiisu ma jira laakiin labadan dambaa muranku iyo khilaafku u badan yahay ayib su-aasha saddexaadii waxa weeye udkur madaahib annaasi fii mas'alati afcaali alcibaad addoommada afcaashooda imise madhab baa loogu kala tegay sheeg haye haye saddex madhab ahaa ka koobaad madhab alqadariya maxay leeyihiin addoonku isagaa u madax bannaan oo abuuraya soo ma ilaahay mashiicadiisa iyo doonidiisana iyo abuurkiisana waa ka madax bannaanyah yaa qaba qadariyada okay madhabka labaad madhabka jibriyada maxay qabaan addoommada afcaashooda way ku qasban yihiin oo qadariyada cagsigooday qabaan afcaasha addoommaduna ilaahay baa toos u samaynaya waa afcaashii ilaah addoonka maxaa loogu tiiriyey hadday ficil ay ficil ilaahay tahay su-aashaa markii la weydiiyey maxay dhaheen afcaashu hadday addoonku samaynayo tii ilaahay tahay maxaa addoonka loogu tiiriyaa oo loogu nisbeeya waa min baabi almajaaz bay dheh soo ma ayib madhabka saddexaad madhab ahlusunna waljamaca oo wasat ah bayna madhab aljabriya wa madhab alqadariya oo muxuu yahay madhabka ahlusunna waljamaca addoonku wuxuu leeyahay iraado iyo mashiico iyo qudro uu ficilka isagu ku samaynayo soo ma isaga iyo ficilkuu samaynayana waa makhluuq ilaah meesha waxaynu nidhi waxaa faysal ahoo caddaynaya in la kala qaado ficilka iyo mafcuulka soo ma oo waxaa kala jira faacil iyo ficil iyo mafcuul faacilku waa sameeyaha ficilkuna waa samaynta mafcuulkuna waa la sameeyaha soo ma marka addoonku xagga ilaahay la sameeyo wey ee ficilkii ilaahay ma ah samayntii ilaahay ficil sifatiisa wey oo waa sifatu lkhalqi laakiin addoonku waa mafcuul oo waa makhluuq oo waa la sameeye ficilkiisuna waa la sameeye saasay macnaha u kala baxayaan faacilkiina ma aha ficilkiisiina ma aha laakiin muxuu noqonayaa mafcuulkiisii ama makhluuqiisuu noqonaya intaa fahamkeedu wax weyn baa ku xidhan waana madhabka aynu nidhi alimaam baqawi yaa ijmac ahlusunna soo guuriyey inay saa u kala qaadayaan macnaha ayb masalada labaadi waxa weeyaan su-aasha kale ee afraad baan umal inay tahay ma almaqsuudu bikasbi alashcari aha maxaa loola jeedaa kasbu alashcari haya cusmaan addoonku waad soo dhawaysay laakiin si fiican ruuxa adeero aha ah, saas taqriiban waa isku dhowyi labada laakiin kana kasii sariixsan macnaha waxa weeyaan qudrada karitaanka iyo iraadada iyo ikhtiyaarka addoonka way u sugayaan laakiin maxay ka anfinayaan wixii ka dhalan lahaa taas oo musababkii ah oo ficilkii ah bay ilaahay u tiirinayaan oo addoonka ka anfinayaan waxay sugayaan marka iraado iyo qudro iyo ikhtiyaar haddana aan saamayn ku lahayn ficilka soo saas maynaa usoo sheegin ah, aan saamayn ku lahayn keliya uun ficilka iyo qudrada iyo iraadada addoonku way inuu isku lamaansameen oo meel unbay wada dhaceen oo ilaahay unbaa uun caadadiisa saa ku dureeriyey mooye laakiin wax sabab iyo musabab isu ahoo kala dhashay ama saamayn iskule ma ah iraadaduna iskeeday u madax bannaantahay laakiin waa iraado aan saamayn lahayn saas macnaha kasbul ashcari siyaabo kale gedisanna waatay aan soo sheegnay culimmada ashaaciradu inay yani isla meeldhigi waayeen laakiin alladii istaqara calayhi ra'yu jumhuurihim waa saas ayb su-aasha shanaadi waxa weeyaan man hum majuusu hadihi اlumma wamaa huwa wajhu shabahi baynahum wa bayna almajuus ummaddan majuusteedu yaa weeye maxayse tahay wajhu shabaha ka dhaxeeya ayaga iyo majuusta rasmiga xaggee la isaga ekaysiinaya aha ya majuusu haadihi اlumma waa qadariyada haye maxaa majuus loogu shabahay waxay sugeen majuustu laba ilaah kownkan inay abuureen ilaah waxay ku magacaabeen waa iftiinka oo khayrkuu abuuray bay dhahaan ilaahna waxay dhaheen waa mugdiga oo wuxuu abuuray sharku abuuray siday laba ilaah qoladaasi u sugeen bay majuustuna laba ilaah u sugtay oo labada ilahay sugan muxuu yahay khaaliqu lacyaan iyo khaaliqu lafcaal bay kala sugeen khaaliqu lacyaan waxay yidhaahdeen waa allaha kownkan abuurtay khaaliqu lafcaalna maxay yidhaahdeen waa addoommada soo ma jeed marka waxa weeyaan ihbaatu khaaliqayni wajushabahu labada ka dhexeeya kaawey qoladana laba khaaliq bay sugaan qoladana laba khaaliq bay sugaan ayib jabriyadu baaqaan masalada inaan soo inaan inaan sheegnay in kaleeto jabriyada waa su-aasha lixaad baan u malaynaya markii lagu lagu ilzaamiyey oo la yidhi addoonka haddaad tidhaahdaan afcaashiisa waa ku qasban yahay waxaa ka dhalanaysa markii loo cadaabo inuu dulmo yahoo la dulmiyey isagoo qasban haddana haddii loo cadaabo waa dulmi baa layidhi maxay kaga jawaabeen ya miyaan sheegnay mid ayada ma sheegna sheega haddaan sheegnay <laughs> haya cusmaan saas waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen waxaa la yidhahdaa dulmiga altasarufu fii milki alkhayr milki kale oodan adigu lahayn oo cid kale leedahay markii aad ku tasaruftaa la yidhaahdaa dulmi la dhaha ilaahay marka addoommadan soo isagu ma lah hadduu soo siduu doono ugu tasarufo ma dulmi baa la dhihi karaa kii daaic ahaayee caabudahay weligii ama malagii ama nebigii ama rasuulkii hadduu cadaabo soo milkigiisii uu ku tasarufay maaha bas markaas dulmi ma aha dulmi waxaa la yidhahdaa waxaadan lahayn ood ku tasaruftaa la dhaha ilaahayna wixiisiibuu ku tasarufaya saas daraaddeed dulmi maaha intuu qasbo haddana hadduu u cadaabo waa tasarufun fii mulkihi halkaasay mareen laakiin dulmiga tacriifkiisa saxda ma saasa ah? ya maya cinda aljabriyati wey tacriifkaas tacriifka saxdee dulmigu muxuu yahay cinda ahli wadcu shayi fii hayri maxallihi allaa'iqi bihi soo maart sidaas daraaddeed addoonkii daa'ic ahaa ee ilaahay caabudi jiray een sabab lagu cadaabo la imaanin cadaabiddiisu ma dulmi ba mise waa waa cadli waa ulmi sooma ulmi waay limaada lianna waxa weeye addoonkan in naar la geeyo ma mudna muxuu mudan yahay janno la geeyo kii gaalka ahaa ee shirkiga iyo kufriga la yimid in cadaab la geeyo bay xikmaddu keenaysaa maxaa yeelay waa wadcu shay fii mawdicihi mu'minkii daa'icaana in janno la geeyo bay xikmaddu keenaysaa waa wadcu shayi fii mowdicihi marka waxa weye tacriifkaas ay u sameeyeen dulmiga waa tacriif aan saxsanayn saas dareed waxad ku arkaysaa kutubta fiqiga iyo kutubta tawxiidka iyo kutub fara badan markay dulmiga qeexayaan waxay leeyihin aldulmu huwa atasarufu fii milki alghayr waxaad garan kartaa marka tacriifkaasi waa tacriifka jabriyada tacriif ahlusunna waljamaca ma aha tacriif ahlusunna waljamaca waxa weeyaan aldulmu huwa wadcu shayi fii hayri mawdicihi saas man waana midda qur-aanka iyo sunnadu ay ku tusayso ayib waxaa kaloo yidhahdaan dulmigu waa waxaan mumkinba ahayn aulmu huwa hayru lmumkin waxaan suuroobiba karin oo mustaxiil ah kaljamci bayna naqiidayn baa dulmi la yidhahdaa bay dheh amaa wixii suuroobi karo oo dhan hadduu ilaahay sameeyo dulmi ma ah adigu warkooda meeshaa kaga bax ta kale lagu ilzaamiyey markii ay yidhaahdeen ilaahay addoommada inta hanuunsanna isagaa hanuuniyey inta lunsanna isagaa lumiyey oo isagaa u qoray qadihiisiiyo qadarkiisuu allah subxaana wa tacaala ku baadiyey isagaa doonay baa waxaa lagu ilsaamiyey oo la yidhi soo kama laasimayso inuu dulmiyey midkan uu lumiyey muctasiladaa ku ilzaamisay waxay yidhahdeen addoonkii intuu is u kaalmayn waayo ka qaban waayo macsiyadii iyo dembigii iyo gaalnimadii isagoo ka qaban kara haddana intuu ka qaban waayo uu haddana u cadaabay waa dulmi bay dheheen ahlu sunnuhu maxay kaga jawaaben taa iyada hayruka aha cilmiga ilaahay ee saabiqa ah baa ku dureersaday addoonkani in uu haddii uu yimaado adoon adduunka uu xumaan samayn doono saasaa loogu qoray jawaabtii saxdayd maaha waa hadal sax laakiin jawaabtii saxdayd maaha aha su-aasha ma la fahmi horta haye kanuu ku baadiyey kan lumay ilaahay lumidda kuma qasbin soo ma lumidda muusan ku qasbin laakiin muxuu sameeyey hanuunkiisii inbuu ka daystay soo ma wixii ilaahay lahaa hadduu ka daystay oo uusan ugu kaalmaynin ma dulmi baa la dhihi karaa maya khaasatan meeshu haddaynan mudnayn oynan laa'iqu ahayn oo munaasib ku ahayn in hanuunka la dhigo soo ma allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu addoonkani mar hadduusan istaahilinoo laa'iq u ahayn in iimaan la dhigo siinta iimaanka la siiyo ayaa waxay noqonaysaa wadcu shayi fii hayri mowdicihi waa khilaafu alxikma kaasoo kale in iimaanka laga qadiyay xikmaddu keenaysaa alle marka muusan qasbin gaalnimada iyo dulmiga iyo macaasida kuma qasbin laakiin kaalmaduu kaalmayn lahaa unbuu ka ceshaday kaalmadiisa hadduu ka ceshadayna muusan dulmiyeyna wuxuu kula dhaqmay cadaaladiisa soo saas maynadhi saas daraaddeed waxaynu nidhi addoommadu wuxuu ilaahay kula mucaamalooda oo kula dhaqmaa maa bayna cadlihi wa fadlihi kuu hanuuniyeyna fadligiisuu ku hanuuniyey kaa uu lumiyeyna alla subxaana wa tacala wuxuu ku lumiyey bicadlihi hanuunkiisa unbuu ka ceshaday ilahi subxana wa tacala uma kaalmayn saas maana ayib su-aasha kale waxay leedahay ma alfarqu bayna madhab اlashaacira wa madhab aljabriya maxaa u dhexeeya ashaacirada madhabkooda iyo madhabka jabriyada aha maxaa u dhexeeya farqi waa jiraa u dhexeeya farqigaasaan rabaa in la sheego fadl jazaak allah khayr saas macnaha waxa weeyaan ashaaciradu waxay sugayaan oo addoonka u sugayaan iraado iyo qudro iyo ikhtiyaar soo ma way u sugayaan laakiin jibriyadu ma u sugayaan ya maya uma sugayaan ayib taa way kaga gedisan yihiin ashaaciradu madhabka jibriyada su-aal kalaa imaanayso middaasi kusii xidhan oo ah ma alfarqu bayna madhabi alashaacira wa madhabi ahli الsunna waاljamaca fi hadihi اlmasala ahlu sunnaha madhabkooda iyo shaacirada madhabkooda maxaa udhexeeya halkan marka la joogo haye saas ahlusunna waljamaaca iyaguna sidoo kale addoonka waxay u sugayaan iraado iyo ikhtiyaar iyo qudro soo ma taa iyagii ashaaciradu isku mid bay ka yihin soo saas maa laakiin maxay ku kala tageen waxay ku kala tageen ahlu sunnuhu iraadada iyo ikhtiyaarka iyo qudrada ay addoonka u sugeen waxay leeyihiin ficilkiisay sabab u tahay oo ficilkaa ka dhalanaya oo ficilka waxa keenaya waa qudrada iyo iraadada addoonka soomada garan waxay sugayaan qudro iyo iraado mu'asira ah oo saamaynaysa ficilka keenaysa ashaaciraduna maxay yidhaahdeen qudrada iyo iraadadu waa hayru mu'asira wax saamayn ah kuma ay lahaa ficilka addoonka soo saas maa meeshaa marka waxa weeye yacni dhinacna qadariyadiibay dhinacna qadariyadiibay ka waafaqsan yihiin dhinacna ahlu sunnihiibay kala yani yacni uga dhow yihiin ahlu waxay uga dhow yihiin fi ihbaati aliraada waalqudra walikhtiyaar intaa ahlu sunnaha uga dhowyay qadariyadana waxaan u jeedaa jabriyadana maxay ku waafaqeen jabriyadana waxay ku waafaqeen oy leeyihiin ficilkan meesha dhacay addoonka qudradiisa iyo iraadadiisu shaqo kuma leh ee waa ficilka ilaah soo madhabkaasi madhabkii jabriyada maahayn saas daraaddeed baa cinda taxqiiq cinda taxqiiq madhabkoodu waa madhabka jabriyeyna duu nidhi soo ma markii la xaqiijiyo limaada lianna qudro iyo iraado iyo ikhtiyaar aan ta'hiir lahayn oon ficilka saamayn ku lahayn soo waxaan jirin oo kale maaha waa waxaan jirin oo kale ta kale maxaa laga hadlayay iraado iyo qudro lagama waxaa laga hadlayay ficilkan meesha yaallaa laga hadlaya ficilkii mar hadday yidhaahdeen addoonku saamayn kuma leh ee waa ficilkii ilaahay mar hadday yidhaahdeen soo iyagii jabriyadu isku mid ma saas man ayagii jibriyadu marka cinda taxqiiq madhabkoodu waa madhabka jibriya fii hadihi masala laakiin waxoogaa waxaa yaraha ay ku gabbanayaanoo gabaad u yara ah sugiddan ay sugayaan qudrada iyo iraadada iyo ikhtiyaarka aan saamaynta lahayn ma la fahmi taas sugidda ay sugayaan baa waxaa la moodi inay madhabkii ahlusunnaha ku socdaan saas manaa walxaqiiqa waxa weeyaan madhabkoodu waa madhabka jabriyada markii meeshan la joogo ayib waxaan u malaynayaa intaasi waa masaa-ishii ugu muhiimsanaydaan ka hadalnay xalay aynu ka hadalnay taqriiban aan insha allahu tacaala iyadana daba dhigno ashaacirada waxaynu nidhi madhabkoodii hadda aan sheegaynay waan soo guurinay laakiin soomaalidu kitaabkan ay akhrisato oo jawharada jawharada bal aan insha allahu tacala beytkiisa soo qaadno wuxuu leeyahay laqani oo iska leh jawharatu tawxiidka iska leh wuxuu leeyahay wacindana lilcabdi kasbun kullifa walam yakun mu'ahiran faltacrifa falaysa majbuuran wala اkhtiyaara walaysa kulan yafcalu اkhtiyaara fain yuhibna fabimaxdi اlfadli wain yucadib fabimaxdi اlcadli buu muxuu yidhi wa cindanaa agtannada buu yidhi haddaannu ashaacirannahay agtannada lilcabdi addoonka waxaa u sugnaaday kasbun kasab baa u sugnaaday buui kasabkaasoo kullifaa lagu kallifay isaga sababtii bay takliiftu ku dhacaysaa buu leeyahy ayib kasabka muxuu ka wadaa marka waa iraadadii iyo maqdiradii iyo wixii awooddiisii awoodna waa leeyahy iraadana waa leeyahy wuxuu yidhi markaa walam yakun muusan ahaanin kasabkaasi muahiran wax mid wax saamaynaya ma aha ee faltacrifaa garabu ku yidhi ficilka saamayn kuma leh sotaan hadda sharxayne maaha ah, ficilka saamayn kuma leh kasab aan ficilkan meesha yaalla shaqo ku lahayn oon sabab u ahayn oon saamayn kulahayn lahayn oon uusan ka dhalanin buu addoonku leeyahay sidaa wey madhabkanaga haddaan ashaaciradan ahay bu uhi manaa faltacrifa falaysa muusan ahaanin bu uhi addoonku majbuuran mid qasban maaha wala ikhtiyaaran mid dooranna ma ah saas way macanaa yani wuxuu leeyahay ikhtiyaarantaasi waa caطfu tafsiir limacnaa majbuuran fakaأnnahu qaala ay la اkhtiyaara lahu fii suduuri afcaalihi canhu ikhtiyaar afcaashiisu kaga soo fulaysa ma leh khiyaar ficilkan uu ku samaynaya male laakiin khiyaar wuxuu leeyahay qarsoon iraado qarsoon yacni wax weeyaan aan ficilkan wax saamayna ku lahayn ayb walaysa kullan yafcalu ikhtiyaaran bu afcaashiisa uu samaynayo addoommadu sameeyaan oo dhanna ikhtiyaar iyo doonid iyo doorasho kuma sameeyaan afcaasha qaar waxaa jira idiraari ahoo addoonku waa qasban yahay baa la dhihi qaarna waa ma qasbane khiyaarku ku sameeyey khiyaarkiisu ku sameeyey baa la dhihi waa ficlan waa saas waatan soo sharxaynay soo maa waatan soo caddaynay ninka buurta ka soo dhacay iyo ninka ka soo degaya caadi usoo degaya ama sii fuulaya sooma kala gedisna afcaashiisoo dhan ikhtiyaar ma wadaha qaar waa idiraar waa ku qasmay qaarna ikhtiyaarkiisu u samaynay taasi waa iska caddahay buu leeyahy oo afcaashii addoommadu saa waa u kala gedisan tahay waa sidii aan horayba usoo sharxnay laakiin iraadada iyo ikhtiyaarka addoonku leeyahay kasabkiisu mu'ahir ma aha oo ficilka meesha yaalla wax saamayna kuma laha ficilka ilahay baa iskale soo aynu kusoo sheegnay markaa maaha saas maana sidaa un bayna kutubtoodo dhan macnaha wax weye ay qabaan walow ay ku kala gedisan yihiinoo masalada jumhuurtoodan baa saa qabta laakiin waxa weeyaan rag badan baa ku diidan aan isaga nimaadno kitaabka aan usoo noqono ayib hadda ka hor baa waxaan idiin sheegay kutubtan markii la soo gaadho sida kutubtii mukhtasaraadkao kale loo akrin maayo soo ma waxoogaa waa in mustawuhu kor usoo yaro kaco oo ishkaalaad badan iyo keenidooda iyo ka jawaabiddooda iyo waa inay meesha timaado wailaa haddii uun meeshii uun la joogo oo uun la dul maro uun horay loo gudbi maayo soo saas maa marka waa inay kala gedisnaato kitaabka oo mubtadiga ah iyo ka mutawasitka ah iyo ka muntahiga ah waxoogaan waa in mustawuhu kor u yara kaca waay saas maana ayib khalaqa alkhalqa bilaa xaajatin ilayhim fajacalahum fariiqayn khalaqa wuu abuuray buu sheekhu yidhi allah subxaana wa tacaala alkhalqa khalqiga ayuu abuuray bilaa xaajatin la'aan ilayhim iyaga uu baahan yahay isagoo ayna jirin baahi uu baahan yahay buu alla abuuray subxana wa tacaala ficlan saas wey allah subxaana wa tacaala huwa alghaniyu wa antum alfuqaraa wey ilaahay subxaana wa tacaala hinaa daatiyuu leeyahay ah, hinaa daati ah khalqigiisa wuxuu uga baahan yahay ma jiro kumana tiirsana allah subxana wa tacala huwa alqayuum ayb bilaa xaajatin baahi la'aanteed ilayhim iyaga uu baahan yahay buu alla abuuray subxana wa tacala baahi uu baahan yahay iyadoo ayna jirin fajacalahum markaasuu alla ka yeelay addoommadii fariiqayni laba gruub buu ka yeelay laba qaybood buu alla ka dhigay subxana wa tacala fariiqan qayb buu yeelay linnaciimi buu u yeelay jacaladii hore fucuulkeeda macna fajacalahum fariiqayni buu ka dhigay fariiqan buu yeelay linnaciimi buu u yeelay fadlan yacni naciimku waa nicmadiisa waay barwaaqada iyo jannadu koox u yeelayoo u abuuray fadlan yacni dheeraadsiin darteed fadli iyo tafadul wuu iska siiyey alla subxana wa tacaala ayib wa fariiqan kooxna liljaxiimi jaxiime ayuu u yeelay wa jacala fariiqan kooxna wuu yeelay liljaxiimi jaxiima ayuu u yeelay cadlan cadaalad darteed cadaalad daraaddeed buu saa ulo yeelay subxana wa tacala ayib macnaheedu waxa weeye addoommada markuu abuurayaba saan usoo sheegnay mid walba waxaa u qornaa meeshuu ku dambayn doono midkii janno geli lahaa waa qoranta kii naar geli lahaa waa qoranta ayagoo saa ay u qoran tahay buu alla abuuray subxana wa tacaala waxaanan sheegnay qoraalkaas horay loo qoray oo kii naar geli lahaana la qoray kii janno geli lahaana la qoray ma aha wax uun yacni layska maagay alla wuxuu horay u ogaaday baynu soo sheegnay markuu abuuro midka addeeci doona markaasuu janno u qoray markuu abuuro midka caasin doonana horay buu u ogaaday markaasuu naar u qoray saasay wax ku salaysan ayib wuxuu yidhi marka midka jannada uu u qoray iyo nicmadiisa waa fadli soo ma midka uu naarta iyo jaxiimo geliyeyna waa cadli ayib maxaan u odhan weynay midkan jannada uu u abuuray camalkiisuu janno ku gelayaa isagaa shaqaystay yaa waxaan u odhan weynay isagaa shaqaystay wuxuu shaqaystay weligii maalinkuu qalinku fuulay ilaa intuu ka dhimanayay hadduu sujuudsanaa oo uusan ilbidhiqsi ilaahay caasiyin nicmada yacni khayrka faraha badanee uu la yimid hal nicmo ilaahay nicmooyinkiisa ka mida haddii loo bandhigo oo loo miisaamo khayrkaasoo dhan eber buu noqonaya hal nicmaa isku fuqfuqsan karta waxa dhanba saas daraaddeed baa camal aad la timid uusan janno ku geynayn sida nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu calayh wa innamaa jannada waxaa lagu gelayaa bifadlihi tabaaraka wa tacaala maxdu fadlihi talabaadi waxa weeye camalkan aada la timid waa sabab soo ma waa sabab waa sabab janno lagu helo laakiin sabab kasta ma ka laasimaysaa musababkii ka dhalan lahaa <clears throat> in lagu gaadho ma ka laasimaysa ya ma ka laasimaysa sababku waa sabab laakiin wixii ka dhalan lahaa inaad ka hesho iyo midhihii inaad ka hesho ilaahay bay ku xidhantah mihaal basiit ah adduunka markaynu joogno asbaab badan baynu la imaanaynaa asbaabtaa waxaynu ka rabnay midhihii aynu doonaynay inaan ka helnaaye mar walba ma ka helaynaa ya maya ilaahay hadduu inala doonana oo inoo doonana waynu helaynaa hadduusan isagu dooninna laga heli maayo dadaal kasta haddaad bixiso soo saas ma kadalika aakharana waa saasoo camalku waa sabab laakiin sababkii inaad musababkiisa ku hesho ilaahay siismadiisa wa soo ma ta kale waxa weeye adiga iyo sababka laftiisa oo camalka ah soo intaba ilaahay kuma waafajin oo kuma siinin sababkan laftiisa ilaahay baa abuuray isagaa ku siiyey saas daraaddeed khulaasada marka la soo ururiyo waxay noqonaysaan kii janno galay oo iimaan qaatay adduunkoo hanuunay aakharana janno galay fadli ilaahay buu ku helay waxba waxbayna marka qad iyo quruur iyo ismahadin iyo yihiina ku gelin fadli ilaahay saas daraaddeed nebigu wuxu uhi sal lla wasalam ninna camalkiisu janno gelin maayo buu nebig sal lay slam markaasa waa rasul ilahi ma adiga xataa aniga xataa buu nebigu salawatu rabbi waslamu aleh ilahay inuu naxariistiisa igu dada mooye ninna camalkiisa janno ku geli maayo nebigu sal lay slam yani camalku waa sabab sababkana natiijadiisu ilahay gacantiisay ku jirtaa subxana wa tacala laakiin ilahay waa ballan qaaday wacdigiisuna waa run saas way macnaha ayb amaa kan naarta galay waxa isaga lagu cadaaba baynu nidhi cadaaladda ilahay waa masaladaynu soo sharaxnayo sababtii janno uu ku tegi lahaa oo hanuun iyo iimaan ah wuxuu kaga qaday ilaahay cadaaladdiisa soo ma ilaahay baan siinin oon waafajinin muxuu ugu diiday haddii laysweydiiyo jawaabtu maxay noqonaysaa licadlihi soo ma liannahu caamalahu bicadlihi ilaahay cadaaladdiisu kula dhaqmay subxana wa tacala addoonka mana qasbin mana sandullaynin wixiisi unbuu ilaahay ka daystay subxana wa tacala haddaad laysii weydiiyo la yidhaahdo muxuu uga daystay oo u kaalmayn waayey lianna waxa weeyaan meel ku habboon ma aha hanuunka laa'iqu ma aha meel aan munaasab ahaynna shayga fiican lama dhigo somaydaa garan xikmadda ilaahay ayaa diidaysa xikmadduna waxay keenaysaa shaygu meeluusan ku habboonayn inaan la dhigin risaalada ilaahay iyo rasuulnimada mid baa ku habboon meeshaa meelaan ahayn la dhigi maayo allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu iimaanku meel buu ku habboon yahay meeshii in la dhigo way alaysa allahu biaclama bishaakiriin markay yidhahdeen ma kuwanaa iimaanka qaatay annagana nalaga qadisay ku dhici karta kuwan tacbaanka waxaa la yidhi alaysa allahu biaclama bishaakiriin meesha iimaanka ku haboon ilaahay baa yaqaana midkan ku habaynona iimaan istaahilinna ilaahay baa garanay xikmadda ilaahay baa diiday in la hanuuniyo la caawiyo xikmaddiisa hadduu kula dhaqmayo wixiisii ilaahay u diidayna waxaynu nidhi dulmi ma ahe maxaa weeye waa cadli waa saas maana cadliga ilaahay buu marka naar ku galo jaxiimo ku mutay kaasina macana ayb wa fariiqan kooxna liljaxiimi cadlan wa jacala wuxuu yeelay minhum ayaga qaar ka mida wuxuu ka yeelay hawiyan buu ka yeelay yani minhumta bimacna bacduhum baad dhihi karta ayib way ku timid luqadana way ku timaadaa <clears throat> qur-aankana waa loo isticmaala wa jacala wuxuu yeelay minhum qaarkood wuxuu ka dhigay hawiyan buu ka dhigay mid habowsan buu ka dhigay wa rashiidan buu qaybna ka dhigay a yani mid toosan oo hanuunsan hawiyan mid lunsan oo habawsan iyo rashiidan mid hanuunsan oo toosan wa shaqiyan buu ka dhigay mid ahlu naar ah oo nasiib xun wa saciidan iyo mid nasiib wanaagsan oo ahlu janno ah wa qariiban mid dhow buu alla ka dhigay addoommadiisa qaarkood min raxmatii naxariistiisa u dhow iyo wa baciidan mid ka fog mid naxariista ilaahay u dhow oo uu wax ka helaya iyo mid ilaahay naxariistiisa ka fog oo laga qadiyey intaasuu ilahay ka dhigay subxana wa tacaala isagaa sidaa wax u qorsheeyey ilahay subxana wa tacala sidaa wax u maamulay ayib wuxuu yidhi laa yus'alu lama weydiiyo alle aayaddii qur-aanka laa yus'alu alle lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu falaya lama weydiiyo wa hum ayaga addoommada ayaa yus'aluuna la weydiiya waxay falayaan ilaahay subxana wa tacala sidiisaba lama yidhaahdo maxaad saa u yeeshay maxaad hebel u lumisay maxaad hebel u hanuunisay maxaad ka janno u geysay maxaad kan cadaab u geysay maxaad kan horay naar ugu qortay maxaad kan janno ugu qortay su-aashaasi ilaahay subxana wa tacala lama weydiiyo laakiin yaa la weydiiyaa su-aal waxaa weydiin leh oo dabagal leh waa addoommada tilaabadaa u qaaday maxaad hadalkaa u tidhi maxaad khaladkaa u gashay maxaad daacadaa ula jeeday innagaa su-aasha mudan ama allah subxaana wa tacaala isaga laa yus'alu cama yafcal oo yaa wax weydiin kara alla subxana wa tacaala saas way macanaha ayib sidaas daraaddeed culimmadu markay masaa-ishan dhex galayaan sharxayaan oo ay ka hadlayaan xikmadda ilaahay iyo tacliilu alafcaal iyo maalan waxa weeyaan sharaxan markay galayaan hadda aan dhex gallay oo kaleeto waxay ahayd markii firaqda daallada ah intay masaa-ishan dhex galeen shubahaad fara badan ay soo arooriyeen waa ku qasbanaadeen marka culimmadu inay shubahaadkii ka jawaabaan oy la galaan meelaha oo maalan waxa weeyaan ay la galaan masaa-ishan hadda aan ka soo hadlaynay waxaa keentay markay ahlulbidacu ihaareeyeen masaa-isha noocaas waana soo marnay salafka ridwaanullaahi calayhim waxaa jirtay masaa'il ayna saxaabadu ka hadleen oy taabiciintu ka hadleen masaail waxaa jirta taabiciintu ayna ka hadleen laakiin ay ka hadleen atbaacu taabiciinta ay ka hadleen limaada lianna wakhtigoodii bay masaaishu soo baxeen wakhtiga markay yimaadaan culimmadu waa inay ka hadlaan walow culimadii horeba ee iyaga ka horreeyeen kaba hadlin macna ayib alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabu lcaalamiin bu alaa hoy lahu alle keligii buu u sugnaaday alkhalqu abuurku waalmru iyo amarku tabaaraka allah alle ayaa khayrkiisu batay allihii rabbualcaalamiina uunka oo dhan rabbigiisa ahaa ee iska lahaa ayb alaa lahu alkhalqu waalmru waxaa laga wadaa waxyaabaha jiraay allah subxaana wa tacaala ama waa khalqi ama waa amar labadabana ilahay ba iskale subxana wa tacala khalqiga garanay laakiin amarka maxaa laga wadaa amarku waa amar kowni ah iyo amar sharci ah amarka kawniga ah waa amarka ilaahay uu wax ku abuuro wax ku dilo wax ku nooleeyo wax ku siiyo wax ugu diido amarkaa amar kawniyaa ah la yidhaahdaa addoommadoo dhan buu ka dhexeeya kaa ilaahay baa iskaleo kownkan ilaahay baa maamula amarkiisuu ku maamulaa cid la maamushana ma ay jirto taa waa amarka kawniga ah amarka sharcigaana isagaa iska lahoo addoommadiisa inuu wax u xaaraameeyo wax ka xaaraameeyo wax u xalaaleeyo wax amro wax u diido yaa iska leh isagaa iska leh kaana waxaa la yidhaahdaa waa amruhu asharci oo markaa kutubtii iyo rusushuu soo diray kutubtuu soo dejiyey taasaa marka laga wadaa amruhu asharci marka amarka sharcigaana isaga keliya iska leh oo cid kaloo de wax jidayn karta ma jirto soo ma jidaynta ilaahay baa iskale subxana wa tacaala taxliilka iyo taxriimka isagaa iskale cid faragelin karta ma jirto faragelinteeda waa kufri leanna waa xaqun min khaalisi xuquuq illahi tabaaraka wa tacala faragelinteedu marka waa nooc kufri waa kufri wey macana oo weliba mukhrij can ilmilla ah ayib middaasi waa mid khalqigana isagaa iskale amarka kawnigaana isagaa iskale intaba ilahay baa leh subxana wa tacala muxuu ka wadaa marka meesha haddan wuxuu ka wadaa amarka allah subxaana wa tacaala uu addoommadiisa qaarna ku hanuuninayo qaarna uusan ku hanuuninaynin qaarna uu naar ku geynayo qaarna uu janno ku geynayo isagaa iskale soo ma isagaa iskale lamana weydiiyo saasuu macnaha hadda ayadda u keenaya qaala casa wajalla alla wuxuu yidhi kamaa bada'akum siduu idiin abuuray alle ayaa tacuuduuna u noqonaysaan kamaa bada'akum tacuuduun siduu idinku abuuray sidii oo kalead u soo noqonaysaan idinkoo sidii oo kale ah ayib maxaa laga wadaa macnaha waxa weeyaan markii aad adduunka imaanaysoo lagu abuuray sidaad ahayd baa markaad adduunka ku markaad soo noqonaysoo nolosha aad ku soo noqonaysoo aakhare lagu soo saarayana sidii oo kale tahay macnaha waxa weeyaan qaawanaantii buuryo qabnimadii kabala'aantii aradnaantii yacni sidii uun aad ahayd wax la'aantii waxba ma haysatid wax alla waxaad ka naxdo xoolo iyo xilo iyo wixii la lahaan jira waxba melihi adduunka markaad ku soo biirayso hooyadaa ku dhashay qaydkii lagugu qaban lahaa xataa maada wadanin soo ma kadalika kamaa bada'akum tacuuduun qubuurtana saban baad kaga soo bixi doontaa idinkoon sidiinnii ohoo kaleeta macnaa ayib fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala ah fariiqan koox hadaa alla waa hanuuniyey wa fariiqan kooxna xaqa waxaa waajibay calayhim korkooda addalaalatu baadinimadii baa ku waajibtay saas fariiqna ilaahay baa hanuuniyey fariiqna baadinimaa korkooda ku waajibtay oo in la lumiyaa loogu talagalay maxay loo lumiyey u lumeen innahum iyagu ittakhaduu waxay samaysteen ashayaatiina waxay ka samaysteen oo ka dhigteen wliyaaa kuwa la caabudo min duuni illaahi alla ka soko shayaadiin bay ku xidhmeen saas darteed baa baadinimadu korkooda ugu waajibtay inay lumaan ayb wayaxsabuuna waxay malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin waa isla quma yihiin saa ay tahay haddana saas way macnaa faman zuyina lahu suu'u camalihi waa markii la doonayo in sidaa ay ku tagaan xumaanta caqiidadooda iyo camalkooda iyo dhaqankooda xumaantiisaa laga qarinaya markaasaa loo qurxinaya wax wanaagsan looga dhigaya iyagoo ismoodaya inay quman yihiin oo hanuunsan yihiin bay sidaa ku soconayaan ilaa ay ku dhintaan saas maana ayib sababtuna waxa weeyaan inahum ittakhaduu shayaaiina awliyaaa min duuni illah sababtu waa taas meeshii la rabay inay ilaahay iyo amarkiisi iyo kutubtiisi iyo daacadiisi iyo cibaadadiisa raacaan bay shaydaan ka weli dhigteen oo shaydaan raaceen saasay marka baadidu ugu waajib noqotay korkood iyo kelimatu lcadaab wa qaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ulaa'ika kuwaas yanaaluhum marka fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim dalaala waxa uu meesha hadda u deliishanaya qoladan luntay iyo qoladan hanuuntayba wax horay u qoranba ah wax ilaahay horay u qorsheeyo yacni qorshaysan bay ahayd macnaha wa qaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ulaa'ika kuwaas yanaaluhum waxaa gaadhaya nasiibuhum nasiibkoodii iyo qaybtoodii ayaa min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka gaadhay ama nasiibuhum min alkitaabi kitaabka xaggiisa uga nasiib ahaa ayaa gaadhay kitaabka maxaa laga wadaa kitaabku waa looxulmaxfuudka waay sida cabdullahi bn cabbaas unba ku fasiray qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi huwa nasiibkaasi maa sabaqa wixii hormaray weeye lahum iyaga u hormaray oo min asacaadati liibaan ah washaqaawati iyo dhurdarra ah ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab nasiibkoodii kitaabka xaggiisa ay ku lahaayeen oo ama liibaan iyo janno in la gala ah ama naar iyo cadaab in la gala ah ayaa nin walba gaadhay wixii kitaabka ugu qornaa oo looxulmaxfuudka ugu qornaa iyo nasiibkii halkaa ugu yaallay baa mid walba gaadhay baa layihi subxana wa tacala marka kitaabku marka waxaa laga wadaa looxul maxfuudka diiwaankaa wax walba ku qoran yihiin kaasaa laga wadaa macnaha ayib qaal ibnu cabbaas wuxuu yidhi huwa nasiibkaasi maa sabaqa wixii hormaray wey lahum iyaga oo horay loogu qoray oo min asacaadati liibaan iyo janno la gala ah washaqaawati dhuurdarro iyo naar la gala ah aayaadkaa marka wuxuu u keenay inuu ihbaatiyo oo uu sugo ilaahay subxaanah wa tacaala hanuuninta iyo baadiyaynta inuu isagu leeyahay saas macnaha hanuuninta iyo baadiyeynta inuu labadaba isagu leehay alla subxana wa tacala ayib hanuunka marka saan horeyba usoo sheegnay hanuunku waa maraatib horaan uga soo hadalnay madhabkaas in ilaahay subxaana wa tacaala hanuuninta iyo baadiyeynta labadaba isagu qadaray oo qorsheeyey abuuray waa madhab ahlusunna waljamaca waana itifaaq sidaan horay u soo marnay qadariyada ayaa mas'alada doodka keenay oo waxay yidhaahdeen waa kaan soo sheegnay waxaan soo sheegnay masalatulmashiica doonidda iyo mashiicada iyo iraadada soomayna dhihin soomayna hadal gelinin oo waxay yidhahdeen iraadada iyo mashiicada ilaahay addoommada ficilkooda shaqo kuma leh soomayna dhihin hadday baadi tahayna addoonku isagaa iskii u baadiyoobay oo ilaahay iraadadiisi iyo mashiicadiisii iyo qoraal uu horay kuma dureersanin haddii ay tahay hanuunna addoonku isagaa dooniddiisiiyo khiyaarkiisa ku hanuunay ee ilaahay doonid iyo iraado iyo doorid uu u dooray midna ma aha shaqana kuma leh soo maynaan taa soo marin qadariyadu ayagaa marka mas'aladanna khilaafsanoo waxay sal ku haysaa mas'aladii mashii'ada een soo sheegnay halkaasay ku sallida macnaha saas way macnaha ayib ibnulqayim caleyhi raxmat ullahi wuxuu leeyahay wa haadihi almartabatu tastalzimu amrayn martabadan oo martabada mashii'ada ah waxay laasimsanaysaa laba arrimood arrinka koowaad waxa weeye ficlu rabbi tabaaraka wa tacala wa huwa alhadyu ta labaadna waxa weeye ficlu اlcabdi wa huwa alihtidaa wa huwa aharu ficlihi subxaanahu wa tacaala fahuwa alhaadi wاlcabdu almuhtadi wuxuu leeyahay ibnu اlqayim arrinta koobaadee martabadani ay laasimsanaysa waxa weeye alla ficilkiisa way oo ficilka ilaahay muxuu yahay waa hanuunin ta labaadna waa ficilka addoonka oo macnaha hanuunid ah af soomaaliga soo farqi uma dhexeeyo hanuunin iyo hanuunid ya alle huwa alhaadii waa hanuuniye addoonkuna huwa almuhtadii waa hanuune soo ma ayib haadiga hanuuniyaha ah ficilkiisii uu sameeyey ahar ka dhashay iyo raad ka dhashay baa hanuuniddu ay noqonaysaa soo saas maaha saas daraaddeed yacni qur'aanka marka ilaahay subxaana wa tacala uu cabirayo man yahdi illaahu maxaa la odhanayaa fa huwa almuhtadii addoonku waa muhtadii allana muxuu yahay huwa alhaadi saas way macnaha sida aynu hor yacni loo dhihi waxaa la dhahayaa allaahu huwa alkhaaliq addoonkana maxaa la odhanayaa waa makhluuq liannahu aharu lficli waay saas macnaha marka allah subxaana wa tacaala waa hanuuniyii addoommaduna waa kuwa hanuunaya wey macnaha sidaasaa marka loo kala qaadaya allahu subxaana wa tacaala yacni waxa weeyaan waxaa la odhanayaa waa midka addoonka lumiyey addoonkana maxaa lagu tilmaamayaa waa midka lumay baa la odhanaya lumidda ilaahay baa subxaana wa tacaala abuuray isagaa doona isagaa qoray addoonkuna isagaa lumay oo iraadadiisii iyo doonidiisii khiyaarkiisa ku lumay saasaa la odhanaya manaa ayib masaladaa marka waxa weeyaan in yani waxa weyaan ay sidaas tahay ibnuulqayim caleyh raxmatullah saan sheegnayba ijmac buu soo guuriyey oo wuxuu leeyahay ittafaqat rusulullah min awalihim ila aakhirihim wa kutubuhu almunazalatu calayhim cala annahu subxaanahu yudilu man yashaa wayahdi man yashaa wa annahu man yahdihi falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah wa ana alhuda waalidlaal ficluhu subxaanahu wa qadaruhu wاlihtidaa'u wاldalaalu ficlu اlcabdi wa kasbuhu saas maana yacni waxay isku waafaqeen rusushu kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey kutubtii ilaahay soo dejiyey ee rususha kusoo dejiy waxay isku waafaqday alla subxaana wa tacaala cidduu doono inuu hanuuniyo cidduu doonana uu baadiyeeyo cidduu alla hanuuniyana cidina ayna baadiyeyn karin cidduu lumiyana cidina aynan hanuunin karaynin hanuuninta iyo baadiyeyntu inay ficil ilaahay tahay hanuunidda iyo baadiyoobidduna inay tahay ficilkii addoonka iyo kasabkiisa saasaa laysku waafaqay buu leeyahay oo jamiic alkutub wاlrusul saasay isku waafaqeen waana sidaasi waay macnaha masalada yacni tafsiilkeeda rasmiga ee sida ay ku caddaanayso middaa iyadaa way macnaha ayib qaal imaamku wuxuu yidhi akhbaranaa abu muxamed makhladi halkan marka wuxuu keenaya maadaama aayaadka uu inoo sheegay axaadiistii kutusayay qadarka ilaaha iyo qadihiis horay in wax loo qoray horay ilaahay u ogaaday saas way macnaha qaala imamku wuxuu hi akhbaranaa abu muxamedin almakhladiyu alxasan ibnu axmed baa la yidhahdaa waa kaan soo sheegnay alimaam dahabi caleyh raxmatullah inuu yidhi kana iqatan saduuqan qala wuxuu uhi ahbaranaa abulcabaas asaraaj maxamed ibn isxaaq alxaafi qala wuxu uhi xadaanaa yuusuf ibn muusa qataan xaafidku wuxuu leeyahy saduuq wey ibn xajar wuxu uhi waa saduuq qaala wuxuu uhi amba'anaa jariir qaala wuxuu uhi amba'anaa jariir jariir ibnu cabdilxamiid adabbi wey iqatun saxiixu lkitaab waa nin iqa ah yani markuu kitaab wax ka warinayana waa saxiix can ilacmash buu ka warinaya waa sulaymaaneh can zayd ibni wahbin zayd ibnu wahbin waa iqatun jaliil waa muhadram zayd ibnu wahb kaana min almukhadramiin can cabdillahi bni mascuudin wuxuu ka warinaya qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay rasuulullahi baa noo warramay xadaanaa waxaa noo warramay rasuulullahi baa noo warramay sal alla alay wasalam walxaal huwa nebigu alsaadiqu uu yahay mid run sheegaya almasduuqu runna loo sheegay annagana run buu noo sheegay isagana run baa loo sheegay saas macnaha alsaadiq macnaha waxa weeyaan annaga warkuu noo sheegaya waa war run ah almasduuqna waxa weeye warka loo keenaye xagga ilaahay looga keena waa run baa loo sheegayoo beeni uma timaado isagana been ma sheego beenina uma timaado wuxuu sheegayna waa run alla wixii ka soo gaadhayna yani run wey iyadana man run baa loogu keenay ayib qaarkood waxay yidhahdaan almasduuq bimacnaa waa ka loo rumeeyo oo markaa almusadaq bay markaa noqonaysaa laakiin tan horaa ka fiican rasuulkaan noo warramay bu uhi sal alay wasalam wuxuu noo sheegay ana khalqa axadikum wuxuu noo warramay ana khalqa axadikum midkiin abuurkiisa yujmacu waa la kulminayaa fii batni ummihi hooyadii uurkeedaa lagu kulminayaa arbaciina yowman afartan beri dhexdood afartan beri dhexdood baa uurka lagu kulminaya abuurkiisa yacni manidii iyo wixii baa laisku uruurinaya waxaa isla falgelaya yacni ukuntii oo yacni haweenta manida biyaheedii ah iyo tii ninka ayaa isla falgelaya afartankaas macnaha beri ayb batni ummihi marka waxaa laga wadaa waa yani waxa weeyaan eh, waa waa makaanka ilan waa waa waa hooyada uurkeedii wey maanaa waa calooshii un uma kadibna yakuunu wuxuu ahaanayaa khalqigii calaqatan buu ahaanayaa xinjir mila daalika afartanka in la mid ah afartanka afartan la mid a xinjir buu ahaanaya waa isbedelaya macnaha oo intuu iska bedelo biyanimadii iyo maninimadii buu guduud noqonayaayoo xinjir dhiigu noqonaya uma kadibna yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hilib ah mudqada waxaa la yidhaahdaa waa cadka hal mar la calalin karo afka la gelin karo saas way wax yar oo cad hilib oo hal mar afka la gashan karuu noqonaya ayib mila dalika afartanka afartan la mida afartanka afartan la mida imise afartan way marka waa saddex waa saddex bilood marka waa afar bilood marka sooma afar bilood yacni waa boqol iyo labaatan beri waa ayib uma kadibna yabcau llahu alla wuxuu diri ilayhi isaga xaggiisa wuxuu u dirayaa almalaka malaggiibuu u dirayaa biarbaci kelimaatin afar weedhood baa lala diraya afar kelimo afar eray baa loo sii dhiibayaa qoridooda risqihi baa loo sii dhiibaya waxaa lala dirayaa risqihi ay bikatbi risqihi risqiisa inuu qoro wa camalihi iyo wuxuu samayn lahaa wax alla wuxuu samayn lahaa hadday khayr tahay hadday shar tahay wa ajalihi ajashiisa cimrigiisa macnaha intee buu jirayaa oo noolanaya wa shaqiyun miyaa mid oo ahlu naar ah aw amase saciidun mise waa mid ahlu ah qor baa la odhanaya markaa wuu soo qoraya afartaa kelimuu soo qoray waa addoonkii o dhanba waxba kama maqan risiqiisa wuxuu masruufan lahaa cuni lahaa camalkiisa wuxuu samayn lahaa khayr iyo shar cimrigiisa iyo ajashiisa iyo ma ahlu janna mise wa ahlu naar intaasuu malag soo qoraya macnaha markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay waslam fawalladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay tahay inna axadakum midkiin la yacmalu wuu camal fali bicamali ahli ljannati ahlu jannaha camalkoodii ayuu samaynayaa oo maalan daacadii ah daacu samaynaya iyo khayr xataa maa yakuuna ilaa aynan ahaanin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa jannada dhexeeda ilaa diraacun dhudhun mooye ilaa uu jannada u dhowaado oo uu dhudhun u jirsado iyo camalka khayrka iyo camalkii jannada lagu gelaya buu samaynaya ayib asagoo jannadiiba ku dhowaadayba ooba wax badanba aynan u jirin uma kadib ayaa yudrikuhu waxaa ka daba imaanayoo haleelaya maa sabaqa wixii hormaray lahu isaga filkitaabi qoraalkii hore wixii ugu hormaray soo qoraal bala soo sameey maynaan soo sheegi ah, kitaabkii hore isagoon la abuurinba la qoray haddana la cusboonaysiyo haddana la qoray haddana la qor dhowr goor baa la qoray markuu uurka ku jiray la qoray halkaa wixii ku yaallay baa ka daba imaanaya markaasuu soo gaadhaya oo muxuu yahay waxaas yacni waxa weye inuu ahlunaar yahay fayacmalu markaasuu camal falayaa bicamali ahli ahlu naarka camalkoodii buu samaynayaa oo yacni macaasi iyo kufri iyo gaalnimo iyo xumaan ah fayadkhuluhaa markaasuu naartii gelaya soo ma jeed macnaheedu waxa weeyaan noloshiisa qaybteeda hore waa hagaagsanaanayaa waa dadaalayaa ruuxan waad la yaabaysaa salaaxiisa khayrkiisa wax yar markuu u jiro ayaa wixii horay ugu qornaabaa ka daba imaanaya markaasuu leexanaya jidka ka gudaya hadduuba jidkii ka leexday khalaas aakhiro cumrigiisa khatinku wuxuu noqonayaa inuu ku dhinto marka waxaas saasuu naar ku gelaya maxaa layna baraya marka halkaa waxaa layna tusayaa waxaa jiitay kitaabkii hore ee loo qoray wixii u qornaa saas manaa wa inna axadakum midkiin kaasi waa mid midkiin la yacmalu wuu camal fali bicamali ahli nnaari ahlu naarka camalkooda ayuu samaynayaa oo gaalnimada iyo macaasida ah xataa maa yakuuna ilaa aysan ahaanin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa naarta dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun mooye aad markuu ugu dhawaado dhudhun mooye wax kaleba uusan u jirin uma kadibna kadib ayaa yudrikuhu waxa haleelayaoo ka daba imaanaya soo gaadhaya maa sabaqa wixii hormaray lahu isaga filkitaabi kitaabkii wixii ugu hormaray horay wixii ugu qornaa baa ka daba imaanaya fayacmalu markaas waa camalkii samaynaya bicamali ahli ljannati ahlu jannaha camalkoodii buu markaa bilaabayaa waa khatinkii buu joogaa fa yadkhuluhaa markaasuu jannada gelaya somaydan ruux noloshiisa qaybteedii hore oo dhan faasid ah oo haddana mufsid ah oo aakhirka ka hanuunaya soomaayna arag waa jira qaar cagsiyana waa jira nolosha qaybteeda hore say u fiican yihiin oo u dadaalayaan aakhirka markay joogaan bay dhanka kale welic iswareejinayaan wax kale ma ahee allah baa wuxuu ogaaday addoonkaasi inuu khaatumo xumo ku dhiman doono wa inama alumuuru bilkhawaatiim marka arrintu marka waa khaatumada khaatumada way arrintu saas way macnaha marka alle qoraalka hore uu qorayna waan soo sheegnayoo ma dulminine wuxuu ogaaday alle addoonkani inuu nolosha qaybteeda horena hagaagsanaan doono aakhirkana isbedeli doonoo gaalnimo iyo xumaan ku dhiman doono mar hadduu taa alla ogaaday taasaa hore loogu qoray marka inuu ahlu naar yahay wax horay loo ogaaba ahayd maanaa wax ilaahay ka qarsoon subxana wa tacaala ilan ma jirin saas macnaha ayib marka xadiidku wuxuu ina tusayaa addoonku markuu uurka ku jiro ilmuhu markuu uurka ku jiro in la qadarayo oo la qorayo yacni waxa weeyaan wixii ku saabsan oo dhan taqdiirka ilaahay qadariddii subxaana wa tacaala addoommada uu arrimahooda qadarayo ama qorayo dhowr qaybood wey waa dhowr martabo iyagana dhowr goor bay dhacaysa waa marka ee horta waxa weeyaan altaqdiiru alwal qadarid hore oo intaan samaawaadkiiyo dhulalkaba la abuurinba ka horraysay baa jirta khalqiganba intaan la abuurin ka horraysay taana waa midda nebiga xadiiskiisuu kutusaya sal lla alay wasalam xadiidka cabdullaahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim uu nabigu uhi sal lay slam ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana samaawaadkiiyo dhulalkaba intuusan alla abuurin ka hor konton kun oo sano ka hor ayuu ilaahay subxaana wa tacaala wax walba qoray oo maqaadiirta khalqigan lakala qorsheeyo oo lakala qoray taasi waa taqdiir ka horreeyey khalqigaba ka horreeyey khalqigan inoo yani wax weeyaan samaawaadkiiyo dhulkiiyo waxa dhex jooga ayb kadalika xadiidu cibaadat bnu saamid aynu soo sheegnay awalu maa khalaqa allahu alqalam waa inagii soo marnay somaynaan soo sheegnay wixii ugu horreeyey ilaahay abuuray qalimku ah qalinka markuu abuuray buu alla wuxuu ku yidhi uktub qor baa layidhi markaasuu yidhi rabbi ow maxaan qoraa waxaa la yidhi uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wax kastoo dhici doona qiyaamadu intay ka imaanayso qor baa layidhi qalinkii markaasuu dhaqaaqay oo wuxuu ku dureersaday wax kastoo imaan doono inuu qoro wax soo cusboonaanaya marka ma jiro waxaan waa wax horay u kala qorshaysan taa waa taqdiirkii hore wey taqdiir labaad wuxuu soo arooray oo sheegtay markii aadam la abuuray ayaa caruurtiisa inta ilaahay soo aruuriyo laysu keenay markii ballanka laga qaadayo markaana iyadana waa la qoray waxaa ku tusaya xadiid cumar bnu khaaab radi allahu canhu laga wariyo sunan abi daawuud ku yaalla sheekh albaanin cali raxmat ullahi uu saxiixiyey taqdiirka saddexaadi wuxuu ahaa buu laleeyahay yani waxa weye altaqdiir alcumri baa la yidhahda taqdiirka cumrigaaga ayadana waa tan uu xadiidkan cabdullahi bn mascuud sheegayo uurka markuu ku jiraa la qadarayaa oo la qorayaa kuwii hore ma ah waa mid cusubba haddana cusub way macnaha waa la qoraya waa qoraal kale waay tanna xadiiska cabdullahi bn mascuud baa kutusaya xadiska soo socda ta kalena waxaa la yidhahdaa altaqdiiru alxawli sanad kastana waxbaa la qadaraa sanad kasta wixii adduunka ka dhacaya iyadana waa la qadaraa oo iyadana waxaa sheegtay qur-aankaa sheegay fiiha yufraqu laylatu lqadri markuu ilahay ka hadlay muxuu yidhi fiiha yufraqu kullu amrin xakiim habeenkaa waxaa la kala bixiyaa arrin kasta oo xakiim ah saas daraaddeed baa laylatu lqadri loogu magacaabayoo sanadkaa soo socda wixii dhici doono oo dhan baa habeenkaa la qadaraa taqdiir xawliyaa la yidhahda waa sanawi wey kaas ayb ayib taqdiirka kale waxa weeye waxaa la yidhahdaa altaqdiiru lyawmi baa la yidhahdaa maalin kasta taqdiir baa socda maalin kasta wixii dhacaya ayadana taqdiirkeeda iyo hawsheedu gooni wey ayadana waxaa loo daliishadaa oo culimadu u daliishadaan aayadda qur-aanka alla u yidhi subxaana wa tacaala kulla yawmin huwa fii sha'an nabigaa fasiray salawatu rabbi wasalaamu calayh aayaddaas xadiidka ibnu maajah iyo ibni abi caasim ay wariyeen sheekh albaanina uu saxiixinayo nebigu wuxu uhi sal lla alay wasaslam min sha'nihi an yakfira denban wayufarija karban wayarfaca qawman wayakfida aakhariin kulli yowmin wa fii sha'ni soo lama dhih shanigaasi muxuu yahay alla subxaana wa tacala shanigiisa waxaa ka mida ah qaar inuu u dembi dhaafo qaarna inuu alla subxaana wa tacaala kurbada ka faydo qaar inuu kor u qaado qaar inuu hoos u dhigo qaar inuu dilo qaar inuu nooleeyo qaar maamulka yowmigee socda ayaa laga wadaa shanigaas kulla yowmin huwa fii sha'nin marka waxa weeyaan waxaan qorshaysnayn adduunkan kama dhacayo saas maanaa wax sudfo ah oo unfi ah oo iska dhacayo on laga warhaynin ma jiro waxaa nooraal loo kala qorsheeyey qorshihii ilahi subxana watacala uu qorsheey unbayna wax walba ku dhacayaan maana ayib wuxuu yidhi wa ahbaranaa waxaa noo rum yuhi imaamku xadiiskaa waxaa soo saaray bukhaariyo muslim xadiidka cabdullahi bn mascuud waa xadidka caanka bukhariyo muslim baa soo saaray laakiin alfaadda qaarkood alfaaddii bukhaariyo muslim maaha meesha maalan uma yudrikuhu uu yidhi lafdiga bukhaariyo muslim fayasbiqu calayhi alkitaab bu ah waa lafdigii macnaha arbiciinka ku qornaa ayib wa ahbaranaa waxaa noo warramay buu yidhi imaamku abu muxamedin ilmakhladi baa noo warramay qaala wuxuu uhi anba'na abulcabaasin asiraaj qala wuxuu uhi xadaanaa isxaaq ibnu ibraahim alxandali huwa bnu raahuwiya waay huwa bnu raahuwiya qaala wuxuu yidhi anba'naa waxaa noo warramay cabdusamad ibnu cabdilwaaris cabdusamad ibnu cabdilwaris saduuqun habtun fii shuc la yidhahdaa ayb qaala wuxuu yidhi xadaanaa xamaad ibnu salama waa iqa caabud ah abat nnaasi fi haabit ibni aslam albunaani wey aslam ibnu haabit hadduu ka warinayo waa min abat nnaasi fiihi wey ayib waxaa la sheegaa xifdigiisu akhirkii inuu isbedelay can hishaam ibni curwata wuxuu ka warinayaa can abiihi curwata bni zubayr can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal lay sl rasuulku qaala inuu yidhi ina arajula ninku la yacmalu wuu camal fali camala ahli اljanna ahlu jannaha buu samaynayaa walxaal inahu isagu la maktuubun uu yahay mid la qoray fi lkitaabi looxulmaxfuudka dhexdiisa annahu isagu min ahli naari ahlu naarka inuu ka mid yahay camal khayroo janno lagu galuu samaynaya markaa uu samaynayana waxaa meeshaba ugu qoran looxulmaxfuudka ugu yaalla inuu ahlu naar yahay ilaan maxaa ku yaalla lowxulmaxfuudka waxa ku yaalla waa wixii khaatimadiisu noqon lahay bay ku salaysan tahay sooma waxa uu dib ka noqon doono baa looxulmaxfuudka arrintiisa ku salaysantah oo ilaahay horay uu ogaaday subxana wa tacala saasaa manaa saan horay usoo sheegnay mana ina arajula ninku la yacmalu wuu camal fali camala ahli ljannati ahlu camalkooda ee jannada lagu gala ayuu samaynayaa walxaal inahu isagu lamaktuubun uu yahay mid la qoray filkitaabi kitaabka dhexdiisa annahu isagu min ahli naari ahlu naarka inuu ka mid yahay faida kaana markuu ahaado seewey marka faidaa kaana markuu ahaado cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda markuu ahaado waxay inoo fasiraysaa cinda mawtihidaasi xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa diraacda waxaa laga wadaa bimacnaa markuu geerida ku dhow yahay saasaa laga wadaa manaa ayib faida kaana markuu ahdo cinda mawtihi dhimashadiisa agteeda ayuu taxawala wareegayaa khayrkii iyo camalkii jannadu ka wareegaya fayacmalu markaasuu camal falayaa bicamali ahli الnaari ahlu naarka camalkoodu markaa u wareegaya u samaynaya fa maata markaasuu dhintay oo ahlu naarka camalkoodu ku dhimanaya fa dakhala markaasuu wuxuu galay annaara naartuu galay wa ina arajula nin kale ayaa la yacmalu wuxuu camal falayaa bicamali ahli nnaar ahlu naarka camalkoodu ku hormaraya oo samaynaya walxaal inahu isagu la maktuubun uu yahay mid la qoray filkitaabi kitaabka loox maxfuudka dhexdiisa mid lagu qoray annahu isagu min ahli ljannati ahlu jannada inuu ka mid yahay oo cumar ibnu khadaab iyo cumaan ibnu cafaan iyo abubakr sidiiq iyo saxaabadii waaweynaa markay jaahiliyadii islaamka ka hor qaarkood markay shirkiyaadka samaynayeeno asnaamta caabudayeen soo camal ahlunaar mayna samaynayn laakiin loox maxfuudka maxaa ugu qornaa ya jannaa u qoray soo saas ma hadda markaana maxay ku dhex jiraan camalkii ahlunaarkay ku jiraan laakiin ilaahay wuxuu ogaaday inay ka bixi doonaanoo iimaan qaadan doonaan oo iimaan ku dhiman doonaan taasaa marka qoraalka loox maxfuudka lagu salay soo ma jeed tu kale mid kale macnaha waxa weeye dadaal iyo khayr iyo wanaag badan baa lagu arkaa adiga waxaad u haysataa inuu ahlu jannaya waxaad leedaha wallaahi hebel wax dhaamaba kan hadduusan ahlu janno ahayn wax ahlu janna amaba jiraba saas ma ah waxaa laga yaabaa warkiisu inuu wax kale ku dambeeyo soo garanaysaan qisadii ninkii maalintii eh, dagaalkeeb uxud miyuu ah ninkii aada u dagaalamay ee uu cadarada muujiyey ee gaalku arkaba ka takhallusayay ee saxaabadu ay yidhaahdeen maanta hebel baaba ajirkiiyo wax walba isku fuuqfuuqsaday wax gaadhi kara ma jiro ee uu nebigu yuri sal lla alay waslam naartaan ku arkay naartaan ku arkay soo ma jeed marka adiga wax weeyaan waxaagana ha mahadinin ruuxna janno ha u sheegin oo jannuu gelayaa hadhih saxaabiyad mid ka mid a ah saxaabiyad bay ahayd ilmo yar bay ammaantay cusfuurun min casaafiiri iljanna bay tiri waa shimbir shimbiraha jannada ka mida bay tiri markaasuu nebigu uri sal lla slm slam maxaa ku ogeysay inuu shimbir janno yahay jannada ilaahay dad buu u qoray naartana dad buu u qoree seed ku ogaatay caaisho inay ahayd baan u malaynay caaisha idin musalama caisha ahayd baan filaya ayib marka yacni daahirka innaga sida inoo muuqataay waxaa laakiin xaalkiisu muxuu ku dambayn doona maynu garanayna mar labaad baa waxaynaan garanaynin maxaa qalbigiisa ku jira waa kan salaada tukanayo oo soomahayo oo cibaadaysanayo oo dadaalaye laakiin cibaadadaasi qalbiga ma jirta mise talo qalbiga wax kale ku jira miyaynu garan karna maya laa sabiila ilaa maa fi suduur lama ogaan karayo saas man ayb wuxuu yidhi marka wain arajula ninku la camal fali bicamali ahli nnaari ahlu naarka camalkooda ayuu samaynaya walxaal inahu isagu lamaktuubun uu yahay mid la qoray filkitaabi lowxulmaxfuudka dhexdiisa annahu isagu min ahli ljannati jannada dadkeeda inuu ka mid yahy kitaabkaasi waxaa soo gelaya lowxulmaxfuudkii oo kitaabkii weynaa ah iyo kutubtii ka dambaysay la wada qoray oo dhan saasaa ku qoray ayb wlxaal inahu min ahli jannati uu ka mid yahay faida kaana markuu ahaaday qabla mowtihi dhimashadiisa horteed camila wuxuu samaynayaa bicamali ahli ljanna ahlu jannaha camalkooda ayuu samaynayaa famaata markaasuu dhintay fadakhala wuxuu galay aljannata jannaduu galay yani wuu ku dhimanaya jannaduu ku gelayaabaa laga wada jannaduusaa ku gelaya xadiidka waxaa soo saaray alimaamu axmed baa soo saaray fii musnadihi waxaa kaloo soo saaray abu yacla cabd ibni xumayd ibni xibbaan lalaka'i ibni abi caasim fi sunna waana xadiid saxiix ah sidaas daraaddeed ayuu alimaam alhaythami wuxuu yidhi fii majmaci zawaa'id wuxuu leeyahay wa bacdu asaaniidihima rijaaluhu rijaalu saxiix axmed iyo abu yacla markuu u tiiriyey kadib ficlan xadiisku waa xadiid sugan wey maana fadl aadan xadiidka cabdullaahi bn mascuud malaga marka la dirayo wuxuu ka dhigay markay dhammaato afar bilood soo ma markaasaa malagga la dirayaa qoraalka waxyaabahana la samaynaya soo saas maa xadiidkaas waxaa khilaafsan daahirkiisa xadiid muslim uu soo saaray min xadiidi xudayfat bnu sayd oo wuxuu ka dhigayaa addoonka marka malagga loo dirayo ilmaha uurka ku jira marka malagga loo dirayo ee malaggu uu soo sawirayo xubnaha u bixinayo haragga saarayo soo qorayo wuxuu ka dhigay markay u dhammaato afartanka hore oo afartanka labaad uu galo xadiidkaas waxaa warinaya muslim baa warinaya labada xadiis marka daahirkooda waxaad moodaa inuu tacaarud ka dhexeeyo soo ma see lagu jamciyey waay ayib dhowr qaab bay marayaan oo culimmadu ku jamcinayaan isaga ibnu qayimku wuxuu ku jamcinayaa calayhi raxmatullaah wuxuu leeyahay labada xadiis iskama hor imaanayaan xadiidka xudayfa ee saxiix muslimka ku yaallana waxa uu ka hadlayo waa malaga u xil saaran ilmaha uurka ku jira ilan malag baa u xil saaran oo la jooga oo ilaalinaya oon shaqo kalaba lahayn oo mar walba ribood gudbinaya wuxuu leeyahay ilaahayow saasuu noqdaye maxaan yeelaa saa yeel baa la leeyahay haddana marxaladaasuu galaye seen ka yeelaa saa ka yeel haddana waa isbedelaye maxaan ku sameeyaa saa yeel saasuu maxaan sameeya tuur baa la odhan marmar markaasuu ah, kala tuuraya soo ma jeed waxyaaba uu ka ilaalinayo marka qaarkood ku fasaxaya malag baa u xilsaaran midkan marka qoraalka samaynaya afartanka hore markuu dhammaado qoraalka soo samaynaya wuxuu leeyahay waa malaggii sidiisuba u xilsaarnaa ilmaha uurka ku jira oo macnaha waxa weeye manida iyo waxaan u xilsaarnaa shaqo kaleba lahayn kaasi marka afartanka koowaad dhammaaduu isagu qoraalkiisa samaynaya oo hawshiisa samaynaya marka intay bishiis afraad u dhammaato boqol iyo labaatan beri kadib uu noqdo ayaa malag kale haddana la soo diraya malaggaasi wuxuu u xilsaanan yahay inuu nafta ku afufo arrimihii kii hore qorayna uu soo qoro haddana muxuu ka dhigay marka ibnuqayim wuxuu ka dhigay laba malag soo iyo laba qoraal oo kala duwan buu ka dhigay saas daraaddeed laba arrimoodoo iska hor imaanaysa saasuu xadiidka u kala duway laakiin waa la bushiisan yahay oo culimada qaar baa bushisan ayib ninka la yidhaahdo alxaafid ibnu rajab caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahay laba goor qoraarku ma dhacaye sida adharkii wax weeye hal mar weeye hal mar weeye laakiin ajinnada uurka jiifa baa xaaladoodu kala gedisan yahayoo midna markay afartanka hore u dhammaado baa wixiisa loo qorayaa oo la dhammaystiraya midna markuu afar bilood dhammaysta kadib baa qaarna malagga la dirayaa uu soo qoraya marka takhtalifu biikhtilaafi alajinnati buuli halkaana ibnu rajab caleyh raxmatullahi baa maray marka saasuu isaguna isku waafajiyey axaadiista yacni waxa weeyaan yani yani waxaa kala gedisan yani ilmaha uurka ku jiraa kala gedisan midna wakhtigaas qaarna wakhtigaas saasuu isagu u kala duway ibnu salaax baa waxaa isaguna wuxuu qabaa taqriiban tacadudkaasuu isaguna qaba oo macnaha waxa weeye ibnu xajar baa wuxuu ka soo guurinayaa malaga waxa diriddiisa waxaa lagu xambaarayaa cala atacadud buu leeyahy cala tacadud oo marna waxaa lagu xambaarayaa afartanka hore mid baa qoraya mar kaluu haddana qorayaayo waa markay dhammaato afar bilood marka wuxuu u dhow yahay ra'yigii ya ra'yigii ibnu qayim buu ku dhow yahay adiga waxa weye siyaabahaasa loo jamciyaa qaarkood waxay leeyihiin xadiidka cabdullahi bni mascuud umada ku soo aroortay ee tartiibka kutusaysa uma yakuunu calaqatan mila dalik uma yakuunu umadaasi siday u samaysmayso shayga laga warramayo oo manidii ah isbeddelka ku dhacaya ma tartiibinaysee waa tartiib ikhbaariyo warka sheegiddiisa unbay tartiibinaysaa saas daraaddeed laba shay oo kale hormaraya waa la kala dembaysiin karaa umana waa laysugu ysugu cadfi karayaa kii horreeyena waa la dambaysiin karaa markaad u jeeddo uun inaad ka warbixiso bas adiga unbaa warka saa u tartiibiyey laakiin inay sidaa u kala dambeeyeen ulama jeedo sidaana waxa weeye waa madhab ay culimmada qaarkood marayaan adiga waxa weeye siyaabahaasaa laysu waafajiyaa labada xadiid ee xadiidkaas saxiix muslim ku yaalla min xadiidi xudayfa iyo xadiidkaas cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu ee bukhaariyo muslim ay soo saareen ayib labada xadiis haddii la yidhahdo keebaa xoog badan xagga sixada waxaa xoog badan xadiidka ya cabdullaahi ibn mascuud xadiiskiisa xoog badan laakiin sida madhabku uu yahay tarjiixa lama aado iyadoo la heli karo ya iyadoo jamac suroobi karaya saas way macnaa iyadoo labada xadiis macno ay isku waafaqi karaan la heli karo lama aado in la rajaxo tarjiixu wuxuu keenayaa midkood in laga tago midna la qaato jamacuna muxuu keenayaa alcamalu biاljamiic labadaba in lagu wada camalfalay keenaysa saas daraaddeed qaacidadu waxay tahay alcamalu bidaliilayni wlaa min ihmaali axadihimaa labada daliilba in lagu camal falo baa ka haboon in midkood la ihmaaliyo oo meesha laga saaro hada bilahi towfiq wsala allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wala alih wasaxbi waslm